الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu bilaabaynaa maanta xarakadii jihaadiga ahayd ee nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam ee madiine markuu tegey waxaynu ka soo warannay madiine iyo qaab dhismeedkii dowladeed ee uu nebigu u sameeyey calayhi الsalaaةu wasalaam iyo dadkii deganaa xidhiidhku lay sameeyey cid walbiiyo heshiisyadu la galay waxaynu kala soo tilmaamnay inay nusuus qur-aani soo degtay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu idmayo inay dagaalami karaan udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wain allaha calaa nasrihim laqadiir waxaynu soo marray markaasi in ilaahay subxaana wa tacaala uu ogolaaday inay jihaatamaan jihaadkoo danta laga leeyana ay tahay in dadka ilaahay addoommo looga dhigo waayo aayaadka aayaadka ku xiga waa ka alla ku tilmaamaya aladiina in makannaahum fi lard aqaamuu الصalaaةa waaatow الzakaata waamaruu biاlmacruufi wanahuu can اlmunkar yani hadafka laga leeyayba inuu yahay marka ilaahay dhulka idin makansiiyo inaad salaada ogtaan oo zakada bixisaan oo samaha dadka fartaan oo xumaha ka reebtaan mujtamacii carbeed ee meelahan deganaana wuxuu u qaybsanaa madiine gudaheeda waxaanu idhay dadkii joogay heshiis buu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam qurayshna iyagu muxaaribiin bay ahaayeen yani quraysh waa kuwii iskuba dayay inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam muhaajiriintii soo saaray xoolahoodii ka dhacay wax walba iyaga dagaal ayaa u dhaxeeya wuxuu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam markaasi in uu diro alaa'ic ama kooxo kooxahaasoo qasdiyo badan uu ka lahaa waxaa la yidhaahdaa kow quraysh in tahdiid lagu sameeyo jidkan ay marto oo qurayshn waxaynu dhi waa waddan maki waxay ku salaysnayd tijaarad tijaaraddana shaam iyo yeman bay u kale qaban jireen markaa xagga shaamna madiina ka xigta in tijaaradan quraysheed markaa tahdiid lagu sameeyo oo iyaba maadaama ay adduunkii iyo wixii muslimiinta haysteen oo dhan dhaceen dee dagaalna yaryaraysiba aanu lahayn in markaasi iyagana qawaafishoodan tijaariga ahee ku socota shimaalka in la gooyo waxaa kaloo alaacida kooxahan yaryare uu nebigu saaray alayh salaatu wasalaam uu ka lahaa in muxaalafaat la sameeyo iyo muwaadacaat qabaa'ilkan carbeed ee agagaarkan madiine iyo duleedadeeda iyo wixii aan quraysh ahayn inuu heshiisya la soo galo imaa heshiis taxaaluf ah oo inay bahwadaag wada noqdaan oo ay wax iska wada dhiciyaan ama caynkaasiya amase inuu noqdo heshiis muwaadaca ah inaan laysku soo duulin laysnabadgeliyo wax kale oo dhex mara aanay jirin maadaama la ogyahe qurayshi inay qabaa'ilkaasoo dhan heshiisya kula jirtay oo waa inagii soo sheegnay ilaaf waxa la yidhaahda inay u qoreenba oo ahaa in tijaaradooda si loo nabadgelin karo inay meelahaasoo dhan heshiisya la soo galeen waxaa kaloo alaa'icdan ama kooxahan yaryare uu nabigu diraya calayhi salaatu wasalaam ku jiray baa la idhaahdaa inuu muujiyo muslimiinta xoogooda shalay waxay ahaayeen koox yaroo la eryanayey oo isagaaba dee nebigu calayh salaatu wasalaam baxsi ku yimi magaalada madiina laakiin haatan inay noqdeen xoog dawlad samaysatay oo dhisan oo markaasi loogu quusgoynayo tuugta iyo quaacu ariiqyada iyo qabaa'ilka yaryare hunguriga haya iyo waxaasoo dhan inaanay madiine hunguri ka soo gelin inuu diro ciidamo tiro badan leh kolba oo socoto tiro badan leh isla markaana loogu quusgoynayo mushrikiinta weli madiine joogta waatan ni madiini ma wada islaamin markaa mushrikiin iyo qayb munaafiqiina iyo waxoogaa maxaa la yidhaahdaa yahuuda waxaasoo dhan baa joogay iyaduna waxay ka ahayd bay culammadu yidhaahdaan min naxiya alcaskariya cadalaadkooda ay muujinayaan waxaa kaloo ku jiray baa la yidhaahdaa in ay bartaan madiine iyo waddooyinka soo gala iyo istikshaaf yani inay masxi ku sameeyaan ama la ogaan karo dhulkan istraatiijiga muslimiintu degan yihiin iyo cidda la degan iyo say kale yihiin oo dhan waxaa kaloo ku jiray baa la yidhaahdaa in indaar digniin la siinayo quraysh markii hore caqli xuma qaado ay diinta raaci weydee inaanay maanta moodin weli xooggii inay wax ku dayi karayaan oo indaar looga dhigo saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray saraaya tiro badan sariyadu ama kooxaha ama haswo ha noqoto ama sariya ha noqote waxaynu idhi sariyana waxaa lagu tilmaamaa ciidanka aanu nebigu la soconin haswana waxaa lagu tilmaamaa ciidankauu nebigu la socdo calayh salaatu wasalaam a dagaal ha dhaca amayuu dhicine ciidamadaa yaryara uu dirdiray beder waxan ka horeeyo oo dhan sida loo soo arooriyey ama wakhtiyaday dhaceen ama culamaai taarikh yani khilaafaad yarro waxoogaa ayaa ku jira inta badanna ibnu isxaaq bay ka soo qaataan oo qisaskaasi ku soo arooriya biduuni sanad marka waa riwaayad dhammaantood iska daciifa marka ma kala garan karno xaqiiq ahaan say u kala horhoreeyeen laakiin waynu iska guud mari doonaa waxaa ka mid a ah saraayaadkaasi uu nebigu diray sariya la yidhaahdo sariyatu siif ilbaxr sariyadan ama kooxda tan waxaa la yidhahdaa xamza ibnu cabdilmualib baa watay sodoneeye nin meelahaas bay ahaayeen waxaana loo diray siif ilbaxr meeshaa la yidhaahdo oo u dhow meeshan la yidhaahdo alciis waa meel udhaxaysa meeshan hadda yumbuc iyo marwa la yidhaahda ayay dhexdooda ku taalla meelahaa meelaa buu nebigu calayh salaatu wasalaam u diray waxay culamaai taarikh wariyaan siryada tani waxay ka hortegaysay ninkii la odhan jiray abijahl oo ciidan qaafilo wada awr wada ka timi sham oo tiro badan saryada tan ama ciidanka kan wax dagaali ma dhicin baa la yidhaahdaa sababtuna waxaa dhacday baa la dhahdaa nin la yidhaahdo majdiy ibnu camr aljuhani oo labada kooxoodba heshiis kula jiray ayaa kala dhex galay saa daraaddeed waa kala badbaadeen oo waxba dhibi kama dhicin waxaa kaloo la sheegaa sariyo kale oo cubaydata bnu lxaarit ibnu lmualib uu watay isagana oo ilaa lixdan nin oo muhaajiriinta ka mida meelahaasi ay ahaayeen iyaguna ciidan yaroo waxoogaa abu sufyaan watay ayaay ku talagaleen raabiq meesha la yidhaahda inay ku gaadhaan iyadana waxoogaa gamuunkunbaa laysku yaro tuurtuuray mooyaane wax dagaaloo weyni kama dhicin baa la yidhaahdaa waxaa kaloo la sheegaa sariya kaloo sariyat alkharaar la yidhaahdo alkharaar meel la yidhaahda iyana ka dhacday sacd ibn abi waqaas baa watay baa la yidhaahdaa labaatan nin isagoo wata isna koox safaro oo quraysha buu damacsanaa inuu soo qabto iyana habeenkiina maalintiina way gaban jireen baa ladhaha habeenkiina way socon jireen iyana meeshii kharaar la ydhahdo markay tageen ayaa loo sheegay inay shanay oo kale ciidankii mareen qoladii ay gaadadii ay raadcaynayeen inay shanay oo kale dhaafeen iyadana waxba kama dhicin waxay tilmaamaan nebigu calayhi salaatu wasalaam haswo uu baxo waxa u horaysay bay idhahdeen haswat alabwa ama haswatu waddaanna waa la ydhaahdaa waddaan iyo abwa waa laba meelood oo isu dhodhow waa meel make iyo madiine udhaxaysa eh, waana laba mawducoo isku dhodhownbaa labada magac laga soo kala qaaday haswadaasi oo ay ku tilmaamaan inay tahay tii ugu horeysay ee uu nebigu u baxo calayhi salaatu wasalaam waxaa jira xadiid saxiixu lbukhaari ku yaalla zayd ibnu arqam uu ku tilmaamaya awalu haswa inay alcushayra ama alcushayra ama alcushayr yani ta la yidhaahda inay ahayd ibnu kaiir wuxuu isku dayay inuu labada qisa iswaafajiyo wuxuu leeyahay waa qaswadii ugu horraysay zayd ibnu arqam uu nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam buu ujeedaa ee tanbaa ka horraysay haddaynu sidaa qaadanno uu ibnu kaiir wax ku jamciyey khaswada abwaa la yidhaahdo ama wadaan la yidhaahdo oo aynu leenahay waa laba meelood oo iyagu ilaa sideed mayl isu jira labadan magac madiinana ilaa afartan arbaca wa ishriina maylan bay madiinana u jirtaabaa la yidhaahdaa wax dagaali kama dhicin aswadatan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo baxay manay ishelin nimankii uu raadinayey mujarad waxay heshiis wada galeenuun qabiil meesha deganaa oo bani damra la dhaahdo qabiilkaasi bani damra la dhaahdo ayuu nebigu wuxuu la galay calayhi salaatu wasalaam heshiis muwaadaca ah in laisnabadgeliyo oo aan wax dhibi kala gaadhin iyagiyo muslimiinta kaas baa la wada galay khazawaadkaasi la sheego ee yaryare hore ee beder ka horeeya haddaynu iska wada guud maro waxaa jirta khaswayana la dhaha khaswatu buwaad khaswatu buwaad iyaduna meesha radwa la yidhaahdo ee yumbucu dhow ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u soo baxay isagoo ilaa laba boqol oo saxaabi wata iyadana quraysh safaradooda mid ka mida unbaa la rabay in la qabto iyana may dhicin waa waa ka baxsatay buwaad iyo radwa labadaba waa la ydhaha iyana waa laba makaanoo isu dhow waxaa kaloo la sheegaa haswo kaloo la ydhaha haswatu safwaan haswada tani iyada dibaynu ka tilmaami doonaaye waxa weeyaanu nin la ydhaahdo kurs ibnu jaabir alfihri oo qolada gaaleed ka tirsan ayaa weerar soo qaaday dabeetana mushrikiintii xaggoodu ka yimi magaalada madiine duleedadeedu yimi wuxuu magaalada u gagabadaba xool u dhacay xoolii intuu dhacay buu dabeetana la cararay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiiba qayladoonku u yimi inay xoolo la dhacay ciidan buu nebigu ka soo daba saaray laakiin lama gaadhin ee wuu baxsaday ninkaasa la yidhaha kurs wuu baxsaday raadcadaasi uu nebigu ku soo baxay khaswadatan ee waata ay culammada qaarna ku tilmaamaan waa beder اluula ama beder suqra ilaa meesha beder la yidhahduu yimi kadibna muu soo gaadhin nimankaasi saasaa lagu kala baxsaday haswada kale iyana waxaa la idhaahdaa haswat اlcushayra iyana waxunbay ka mid tahay dagaaladaa yaryar uu nebigu soo baxay calayhi الsalaatu wasalaam ciidan shaam ku socday quraysh oo shaam ciidan ay leedaha kusii socda ama safar ay leedah ku socdabu ku talagalay inuu soo qabto iyana ma dhicin in la qabto ee way baxsato markaana qabiil la yidhaahdo bani mudlij ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam heshiis la soo galay bani mudlij ayuu heshiis la soo sameeyey dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam dib buu soo noqday markaynu eegno wax dagaalo oo dhacay waxa jira sariya la yidhaahdo beder ka horeeyey intaa hore oo dhan wax dagaali ma dhicin isturtuur yaryar iyo un raadcaraadca iyo scob un bay ahayd waana la iswaayey wixii ugu horreeyey cid lagu dilaa waxay ahayd sariyatu nakhla kooxda loo yaqaanay sariyatu nakhla markaynu isku soo ururino axaadiid saxiixi likayrihi iyabaa qaarkeed ku soo aroortay ee aayaadka sababtay ku soo degtay qaarkeedna waxa ku soo aroray yani riwaayo mursala oo isnaadkeedu xasan yahay sariyada duuduub ahaan markaynu tilmaamno waxa ay sheegay saxaabiga la yidhaahdo cabdilaahi bnu jaxsh iyo tobaneeye kale ama laba iyo toban qof bay ahaayeen baa lagu tilmaama adigu dhowr iyo tobankaas saxaabi ayuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam waxay culammaai taarikh sheegayaa kooxda cabdilaahi bnu jaxsh Eh, siduu akram diyaa ilcumari ku warinay isagu wuxuu leeyay fii amaaniya min almuhaajiriin baa la socotay kooxdaasi oo sideed nin ka kooban oo muhaajiriin wadaa ayaa la dira waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd rajab dabayaaqadeedii kooxda tan waxaa loo diray buu leeyahay in quraysh loo tilmaamo tahdiidku inaanu xataa xaggan shaamo qura safaradooda xataa yamaneed in tahdiid lagu samayn karayo naladu waa meel aaif iyo maka udhaxaysa ayaa lagu tilmaamaa ciidanka kan waa la diray waxaa madax looga dhigay cabdilaahi bnu jaxsh culamaai taarikh waxay sheegaan wuxuu ku yidhi bay yidhahdeen nebigu soco oo marka aad gaadho meeshaasi ilaa iyo batna nakla meeshaa la ydhaha marka aad tagto war ka soo dhegedhegee oo bal quraysh iyo wararkeeda oo dhan soo uruuri saasbu ku baxa waxaana la yidhi soco markaad intaas soconayso waraaq baa la siiyey waraaqdaa fur waa say culimmai taarikh sheegaan marka aad furto kooxda kula socoto u sheeg waxaad tidhahdaa inaan halkaa qabto ayaa lay faray ninkii raacaya ee shahaado doonayaana waa uu xor ninkii iska noqonayaana wuu fasaxan yahay meeshii markuu yimi ayuu sidii sheegay bay leeyihin dabeetana waxaa la yidhi waa ku raacayna cidi kama hadhin waxaa la yidhaha sacd ibn abi waqaas iyo cutba ibnu khazawaan labada saxaabe la yidhaahdo ayaa iyaga ratigii ay fuushanaayeen awrkii ay u kala degdegayeen ama ay fuushanaayeen neefkii geelaba ka lumay dhexda markii la soo socday iyagu markaa way ka hadheenoo xoolihii bay doonteen cabdilaahi ibnu jaxash iyo ciidankiisii waxay soo socdaanba waxay ku soo baxeen niman quraysh ka tirsan oo reer maka ah oo xoola wata nimankaasi xoolaa wata waxay ku soo baxeen iyadoo rajab weli lagu jiro aakhirkii rajab rajab waa ashhuru xurum haddaynu idhaahno wakhtigaasi naskhaadu ma jirin hadda culammadu waa ku muranta ma la naskhay mise lama naskhina calaa kulli xaal waa waxyaabihii shareecada uu ka sii tegey nebiyullaahi ibraahim baa la yidhahdaa carabina ay weynayn jirtay islaamkuna uu weyneeyey markuu yimi ashharu lxurumka afar bilood labada bilooda sanadka u dambeeya muxaramta ugu horeysa iyo rajab rajabu mudar rajabta shacbaan ka horeysa afartaasi bilood ashharulxurum baa la ydhaha in la dagaalamaa may bannaanayn meeshan uu ciidanka ku soo gaadhayna dhib kala ka haysato hadduu sii daayana xaramkii bay ka gelayaan oo socodka waxay ka gaadhayaan xaramkii xaramka in lagu dagaalamaana ma bannaana wuxuu markaasi ku soo dhacay cabdilaahi meel khatara nimankan iyo ciidankan xoolaa wata waa afar ninoo qura hadduu sii daayo xaramkay ka gelaya hadduu maanta dagaalamo ashharulxurum buu dagaalamo dabeetana saxaabadii u watay buu u yeedho waa la tashaday maxaan yeellaa buu yidhi waxay ku tashadeen in la dagaalamo oo aan la ogolaanin xaramka inay qolada gasho waa dagaalamay markaas nimankii watay ee afarta ahaa nin way dileen labana maxbuusnimay u qabteen midna waa baxsada camar ibn alxadrami ninka la yidhahda waa la dilay laba ninna maxaabis ahaan ayay u qabteen hal ninna wuu ka baxsaday labadii nin ee maxbuusyada ahaa xoolihiina waa qabteen iyo xoolihii iyagoo wata ayay magaaladii madiine ku soo noqdeen dabeetana waxay damceen xoolihii inay khumuskii ka saaraanoo sidii loo qaybiyo markii ay madiine yimaadeen nebigu wuxuu ku yidhi calayh salaatu wasalaam maa amartukum biqitaalin fi shahri اlxaraam anugu idinma farin inaad dagaalantaan shahrulxaraamka idinmaan farin wax dagaala oo ashharulxurum ha la dagaalamo idinma farin saa awgeed labadii maxbuus iyo xoolihiiba waa la hayey lama soo dhowayn saxaabadii waxaa ku dhacday nooc min niyad waayo ficilkoodii muu aqbalin nebigu calayhi salaatu wasalaam xoolihiina halkaa layskaga hayaa labadii maxbuus ahaan baa loo hayaa quraysh awalba dacayd bay iyadu waday islaamka inay dacaadayso iyo nebiga calayh salaatu wasalaam inay ku tilmaamaan inay diintii talkood ka baxeen inay ku tilmaamaan rabshoolayaal inay yihiin in horey ugu tilmaamayeen riximka inay goynayeen horey u yidhaahdeen inayo aabahood bay isku dareen dacaayid bay awalba wadeen laakiin hadda fursad baa la helay waxaa jirta dacaayaddu markay jaanis hesho waxaad mooddaa inay aada u buunbuunsanto ay aada u weynaato fursad bay heleen ah inay muslimiintu gefgaleen bacd almuslimiin dabeetana carabna agteedaba marka hore waxaa caan ahayd ashhurulxurumku maadaama diintii nebi ibraahim uu ka tegey inay tahay ashhurulxurumku inuu ilaashamo oo aan cidina dagaalamin maadaama la leeyahay moxamedna calayhi salaatu wasalaam diintii buu waday oo waa kan sayde qurayshi ku andacoonayso waxa weeyaan ninkan inuu diin qaldan waday waxaa muujinaya ashhurulxurum buu dagaalamay iyana dacaayadoodii bay faafiyeen waxay dhaheen muslimiintu waxay xurmeeyaanba ma jirto ashar xurum bay dhiig daadiyeen oo xoolo dhaceen oo rag qafaasheen bay idhaahdeen bilihii asharulxurumka ahaa intaaba muslimiintii way samaysay yahuuddii iyo gaaladii iyo dadkiina qadiyaddii waa lasii tarwiijiyey waa la buunbuuniyey kadib arrinkan ilaahay baa ka fatwooday subxaana wa tacaala ilaahay baa qur'aan ka soo dejiyey ilaa maanta la akhriyo oo mas'alada tan fatwo ka dhiibaya ilaahay wuxuu leeya yas'aluunaka can ashahri alxaraami qitaalin fiih waxay ku weydiinayaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala bilaha asharulxurumka dagaalku suu yihi dagaalka la dagaalama asharulxurum ka warramabaa ayay ku weydiinayaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilahay baa ka fatwoonayo wuxuu yidhi qul qitaalun fiihi kabiir asharulxurumkaoo la dagaalamaa waa kabiira min alkabaa'ir laa yajuus fi shariica ma bannaana waa gafkii ay muslimiintu gashay marka laakiin waxaa kaloo alla yidhi subxaana wa tacaala wasadun can sabiili اllah wakufrun bihi wاlmasjid اlxaraam waإkhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah wاlfitnaةu akbaru min alqatl ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ilaahay jidkiisoo dadka loo diido oo inay islaamaan laga celiyo alle oo laga gaaloobo masjidulxaraamka oo buujidkiisa la jaro dadka laga saaro ehelkiisaoo laga saaro masjidulxaraamka oo laga saaro dee muhaajiriinta in waxan o dhan dhulkaa laga eriyey intaasaase ka weyn baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala markaasaa ilaahay wuxuu kaloo yidhi walfitnatu diinka saarka dadka diinta laga saaree diintooda lagu dhibo ayaa akbaru min alqatli dilkana taasaa kasii weyn baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahay qadiyadda tan wuu kala xukumo waxa la xukumay khata inuu ahaa muslimiintu gaygashay idan nusuustan iyo qisadatani runtii macno aada u ballaadhan bay sharxayaan una baahan yihiin dadka muslimiinta inay markasta kasta fahmaan koo waxay sharxayaan dad kasta oo muslimiin oo isku daya inay islaamka soo celiyaan inaan laga waaynin akhtaa inuu khataa dhici karo taa macnaheedu inaanay ahaynna haddii mar ay gaf galaanna inaanay ahayn kuwii diintaba sheeganaya ama wadaadada sheeganaya macalinka sheeganaya gafkan galay gaf waa bini aadam waa la geli karaa mar labaad waxay nusuustani sheegaysaa gaf haddaad aragto walow ka kugu weynna ha ahaado cidda gashay inaan waxba la dabdaboolin oo tabriir loo samaynin gafku waa gaf waayo ilaahay xaggii baa laga galay waxa ilaahay xaggii laga galayna ma laha sheekh baa galiyo shariif baa galiyo wadiic baa gale haddii la gafo waa la gafay weeyaan waa macsi idan iyaduna tabriir uma baahna inaad tidhaahdo nimankani niman mujaahidiin ahayeenoo dee way dadaalayeenuno waa kaasunoo caynkaasio laakiin intaa yarun bay ku dhaceen intan yari laakiin khalad bay ahayd idan islaamku waxaa ilaahay inugu tarbiyaynayaa tarbiyo ah in la baro dadka sida wax u dhacaan waxaa la tilmaamay mujtamacakani wax kale umay socon cabdilaahi ibnu jaxsh iyo saxaabada kale muhaajiriintaee la socotaa amarkii nebi maxamed bay ku baxeen calayh salaatu wasalaam waxaanay la dagaalameenna gaalay ahayd waxay raadinayaanna inay islaamku weeyaanunbay ahayd haddana way qaldameen oo qalad bay ku dhaceen idan waxaad garan kartaa cid kasta oo xaqa doonaysa inaanay macnaheedu ahayn wax kasta uu sameeyey inay saxtay ee mararka qaarkood inuu qaldami karo kaasi waa mid ka labaadee meesha jirtaa waxa weeyaan in aan taariikhda la iska indhatirin dhacdo mar dhacda intaad soo qabato inaad miisaanka saarin inaad maalan muslimiinta iyo gaalada isku dhinac dhigin aanad odhan marka kan cabdillahi ibnu jaxashiya intan la socotay dee waa kuwaa gafoyaga gafka leh laakiin inaad wax badan oo kale eegto ilaahay wuxuu tilmaamay qoladan ina acmaashay sameeyaan intay laegtay inay dadka dilaan oo ilaahay masaajidkiisa dadka ka saareen oo boobeen oo dhaceen oo dadka diinta u diideen oo waxaasoo dembiya wada galeen idan iyagu kollayba hal maraa laga gafay inaanay ku helaynin justification ama inaanay ku helaynin waana qadiya ilaa maanta muslimka lagu hayo hal dhacdo laba milyan oo dhacday gaaladu samaysa oo wada dulmiya ciidima soo hadal qaado hal marabaa laga yaabaa koox muslimiinta ka mida inay qaldanto dunida oo dhan markaasaa la wada afuufaya oo lagu tilmaamaya kuwani balaayay dhigaan waxan bay sameeyaan iyadoo la arko waxay sameeyeen wax la midoo sameeyey inaanu jirin xataa maanta kuwa xuquuqulbini aadamka dunida u sheegta maala maraykan soo qabo maraykan taariikhda dunida wuxuu ka dhigay cid ka dhigtay ma jirto waayo ummad dhan oo dhul lahayd afrikiso dhul maaha maraykankuna waa dhul dhulkaa dhan ummadii deganayd intuu qabtuu laaye xabad lagama sii dayn in yar oo meelo kaamama lagu hayo oo loo fasaxo khamrada iyo daragiyo waxaas iyaga uu fasax ka yey oo aan nolosha waxba ku oo red indis la ydhaahdo waa kuwa aflaamta ka arki jirteen calibaystenkiy wax la ydhaahdo red indis la ydhaahdaa ka nool intii kale wuu tirtiray waa cidda qura ee dunida bini'aadan madaxa kaga dhufatay atamic bam wuxuu leeyahay hub khataraadaad haystaa cidda qura ee dunida intay hub khatara samaysay haddana madaxa kaga dhufatay waa maraykanun bini'aadam kaleo dunida ku kor nool oo intuu nuclear wiiban sameeyey cid ku dhuftay ma jiro marka laysku wada duuduubo waxaan uga jeedaa uun gaal kasta dunuubtu sameeyaa ka badan dunuubta dadka muslimiinta ay gasho intuu doonaba ha leekaade laakiin taa macnaheedu maaha inaynu dhaahno muslimiintu dembiga gashana ha la qariyo dembigu waa dembi ciddii doonta ha gashay ilaahay baa miisaankan qur-aanka inagu baray markaa kooxdan dembaabtay ilaahay baa qur-aanka inagu baro wuxuu leeya yasaluunaka can ashahri alxaraami qitaalin fiih waxay ku weydiinayaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ashharu lxurumka in la dagaalamo qul qitaalu fiihi kabiir waa dembi weyn baa ilahay yidhi muslimkaana sameeyey laakiin ilahay wuxuu kaloo leeya wasadun can sabiili illah wakufru bihi wlmasjid alxaraam waikhraaجu ahlihi minhu akbaru cinda allah wاlfitnaةu akbaru min alqatl fitnadaa ka sii weyn baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala qatliga idan waxaa ilaahay aayaadkan ku tilmaamaya gaalo idinku muqadasaadkaba maydan dhowri jirin waxaa ilaalin jirteenna ma jirine maxaa mar qura uun muqadasaadkii wax weyn ka dhigay mar qura uun maxaafija ah yacni waa markay taayadu ku jirtana waa in la buunbuuniyaa markay dadka kala tahayna waa in la yareeyaa oo aad loo yareeya qadiyadda tanina mar kastaba mushrikiinta iyo muslimiinta dhexdooda waxa yaalay marka kan dagaal rasmiya ah. oo quraysh marnaba nabadla lama gelin waxa soo degay baynu leenahay markaasi nusuus badan oo qur'aana ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku farayo dadka mu'miniinta inay dagaalamaan ama wax iska dhiciyaan waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum wla tactaduu in allaha laa yuxib اlmuctadiin wاqtuluuhum xayثu haqiftumuuhum waأkhrijuuhum min xayثu akhrajuukum wاlfitnaةu ashaddu min alqatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على bacda haadihi alwaqca oo shahru shacbacaan baa la yidhahdaba aayaadkaasi soo degeen oo cumuuman ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ah farayo inay wax iska rabaan iyo aayaad badan oo kale oo qur-aana markaynu qadiyadaasi ka tallowno haswatu bader horteed wax dhacay oo kale oo badani ma jirin allahuma ilaa masale mooyaane nusuusuljihaad waa soo degtay ilaahay uu dadka muslimiintaa ah faraya inay jihaatamaan waxa kale soo degay nusuustii tilmaamaysay in qiblada la gediyo muslimiintu waagii hore waxay u tukan jireen bayt اlmaqdis sida riwaaya صaxiix اlisnaad ibn cabaas cabdillaahi ibn cabaas ka soo aroortay tilmaamayso waxay u tukan jireen muslimiintu bayt اlmaqdis xataa markii maka la joogay wuxuu tilmaamayaa in eh, bacd اlculamaa baa waxay sheegaan maka markii la joogay makaa loo tukan jiray markii uu nebigu madiine yimi bu ayuu baytulmaqdis u jeesto haddana waa laga soo jeestay waana ra'yiga uu xoojinayo alxaafid abu cumar eh, ibn cabdilbar ninkii la odhan jiray alqurطubi laakiin ibn xajar alcasqalaani baa aad ra'yiga u radinayo le waa daciif waayo ra'yigaasi wuxuu keenayaa buu leey laba goor in la naskhay laakiin ma jirto ra'yigaa uma baahnin waayo waxaynu haynaa mid ibn cabaas riwaayo saxiix alisnaada saxiixat lisnaad ibn cabaas kaa saxday oo sheegaysa in oo xataa markii maka la joogay in loo jeesan jiray bayt اlmaqdis culamada qaarkoodna waxay ku tilmaamaan labadan qowl waxa lagu jamcin karaa ra'yi daciif oo kale isna iska jiro sheegaya in xataa bayt اlmaqdes markuu nebigu u jeesanayey maka intuu xaggan ka maro kacbadan inuu usoo jeesan jiray bayt اlmaqdisna in loo sii wada jeesan jiro o laisku gudbi jiray calaa kulli xaal toban iyo lix bilood ama toban iyo toddoba bilood waxay culamada qaar ku jamciyeen kusuur baa jirto haddaad bilaha un tirsatana waa toban iyo toddoba haddaad maalmaha tirsato siaa isugu geegeysana toban iyo lix maalmo yar bay dheeraanaysaa calaa kulli xaal toban iyo lix bilood ama toban iyo toddoba bilood ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sii jeesanayey bayt almaqdis masaajidka iminka yuhuuddu haysato ansaarina markii horeba xaggaasay usii jeesan jirtay nabiga calayhi salaau wasalaam isagu wuxuu in badan tamaniyey ama uu jeclaystay inuu usoo jeesto kacbada in lagu soo celiyo dabeetana qur-aan baa soo degay alle subxaana wa tacaala uu farayo qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shara almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shara qur-aan baa soo degay waa la leeyahy subxaana wa tacaala waxaanu arkaynaa taqaluba wajhika fi samaa ilaahay markaa wuxuu leeya waxaanu kuu jeedinaynaa qiblo aada raalli ka tae waxaad u jeesataan meel kastoo aad joogtaanba shatri lmasjid alxaraam masjid alxaraamka xaggiisa kacbada ha loo jeesta baa la yidhi salaaddii koowaad duhur uu bani salama nebigu ku tukanayay baa la yidhi waa awal salaad uu kacbada usoo jeestay casarkiina wuxuu ku tukaday masjidu nabowi oo masaajidka nebigana awal eh, salaa loo jeesta baa la idhaahdaa eh, xaramka loo soo jeesto salaad casar bay ahayd reer qubana waxaa la yidhi iyaga salaaddii subax buu gaadhay oo ay qiblada xagga kale u soo jeesteen marka aynu isku soo duuduubno qadiyadda tani waxay abuurtay belbela cusub yacni tashwiish munaafiqiintii iyo ducafaa'imaan iyo wixii oo qaar ka midii dibbaabay u ridoobeen waxay kaloo abuurtay yuhuudi inay wax kala samayso tidhaahdo shalay taa anaguu nala socdee maantunba xaggan usii jeestay iyo waa maxay diintan kolba qibladeedu dhan noqonaysae kolba dhan loo jeesanaya maxaa ka jira warar badan baa la akhriyey ilaahi subxaana wa tacaala horta wuxuu tilmaamay nusuus qur-aana la soo dejiyo la tilmaamayo jeesjeesigu iyo meesha loo jeesanaya inaanay muhiimada ahayn muhiimadu inay tahay in ilaahay la rumeeyo la raaco oo amartiisa la fuliyo laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib baa ilaah yidhi samahu ma aha baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala inaa bar iyo galbeedka u jeesataan laakiin samahu waxa weeyaan baa ilaahay yidhi maxay man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri waalmalaa'ikati waalkitaabi waannabiyiin nusuustaasi alla soo dejiyey la leeyahay samuhu waa iimaan iyo islaamnimo cidda laga helo in ilaahay la raaco sababta ay u jeedinayaanna ilaahay baa usii tilmaamayba marka hore ilaahay wuxuu leeyahy sayaquulu sufahaau min annaas maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha qul lilaahi almashriq waalmaqrib intaanay odhan baa ilaahay ka sii warramaya ilahay wuxuu idhi sayaquul waxay odhan doonaan kuwa liite ee dadka ka midi qibladiisii kamay jeedin maxaa ka jeediyey qibladiisii qul lilaahi almashriq waalmaqrib waxaad ku tidhaahdaabaa ilaahay yahdi man yashaau ilaa siraain mustaqiim cidduu doonana jid toosan isagaa ilaahay ku hanuuniya subxaana wa tacaala waxaa kaloo alla uu caddeeyey markaasi danta laga lahaa qiblada jeesigu inay ahayd wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ilaa linaclama man yattabicu arasuula minman yanqalibu calaa caqibayh wain kaanat lakabiirata ilaa cala aladiina hada allah wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ina allaha binnaasi lara'uufu raxiim ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qiblada aanu jeedinay wax kale maanan ka lahayn baa ilaahay leeyahy ilaahay in la muujiyo kuwa rasuulka raacaya iyo kuwa jeesanaya aan nebiga raacaynin in la kala caddeeya baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala waxay shaki geliyeen markaa muslimiintii dhintay intii loo jeeday bay yidhaahdeen xaggaa mar haddii qibladii laga soo jeestay kuwa salaadahoodii iyo waxoodii o dhami waa bureen markaasaa ilaahay wuxuu leeya wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum salaadiin iyo imaankiin iyo wixii hore xaggaa u jeesateenna ilaahay idinkama burinayo waaleedin in allaha binnaasi la ra'uufu raxiim idan dhacdooyinkani waxay ahaayeen dhacdooyin dadka muslimiinta ah iimaankooda lagu saafi yeelayo munaafiqiinta iyo waxaan oo dhan lagaga reebayo kadib waxaa bilaabmay asbaabtii keentay ghaswatu badari اlkubraa baderta weyn dagaalkan bader waxa sabab u ahaa baa la yidhaahdaa aswatu cushayra abu sufyaan iyo xooluhu wadaa la raadcaynayay markaa shaam buu ku sii socday wuu baxsaday markaa horo shaam buu tegey soo noqodkii uu shaam ka soo noqonayey ayay muslimiintu waxay ku talagaleen inay kaafiladaa maanta qabtaan oo aanay baxsamin waa soo noqodkii abu sufyaan markaa wuxuu watay awr tiro badan oo xoolo badan wadata laakiin la yidhahda ciidan yar baa la socday soddon afartaneeyo meelahaas bay ku tilmaamaan culamaai siira waxaan soddon afartaneeye kaga badnayn weliba culamaai siira waxay sheegaan yani xooluhu watay tiradooday qaar sii sheegsheegaano waxay dhahdaan xoolo lagu qiyaaso konton kun oo diinaar bay idhahdaan halka diinaar waa arbaca dhibic laba shan garaam oo dahaba afar garaam iyo rubuc ayuu u dhigmaa halka diinaar konton kun oo diinaar haddaad tidhaahdo waa xoolo ilaa laba boqol iyo laba iyo toban kiilo oo dahaba ah, xoolo lagu qiyaasi weeyaan laba boqol iyo labaiyo toban kiilo waa dee laba jawaan iyo dheeraad waa xoolo aad u tiro badan intaasoo kiiloo dahaba ah ayay gaadhayeen baa la dhaha ilaa kun awr bay ku sheegaanoo xoolaa intaa leegsiday waxaa la yidhahdaa nebigu calayhi salaau wasalaam wuxuu dirtay sahamo u soo sahaminayey quraysh xoolaheedaasi axaadii saxiixay waxaa ku soo aroortay nin la ydhaha basbas ibnu camar inuu ahaa sahamada la dirayey laakiin ma kuwii horu ahaa mise kuwa dambuu ahaa allahu aclam calaa kulli xaal sahankii iyo wararkii madiinay yimaadeen sheegaya inuu ninkii abusufyaan la odhan jiray oo xoolihii oo dhan wada uu soo dhadhowiyo uu soo socdo markii warkaasi uu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu amray ciidanka wixii diyaari inay soo baxaan waayo ciidankan looguma talagelin inuu dagaal geli doono ee waxaa loogu talagalay afartankaa nin ama soddonkaa nin ee awrtaasi safarkaa wadata iyo xoolahay wadaan in la soo qabto sida daraaddeed lama sugin saxaabadii maalan cawaaliga deganayd waataynu soo marnayna madiina xaggeeda sare qabaa'il dee aws khasraj mid ahaan inay dhankaa deganaydba guryahooda u badnaayeen saa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii soo dhaqaaqi karayey ayuunbuu yidhi soo dhaqaaqa wixii dhadhawaaye markaa meelahan joogay unbaa soo baxay baa la idhaahdaa ciidankan soo baxay waxaa la idhahaa ciidan tiradiisu aanay badnayn ba ahayd ikrama wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laba nin oo cadiy ibnu zaqba ninka la yidhaha basbas ibnu camar ninka la yidhaha labadaa nin oo aliica ah inuu beder usii diray uu yidhi kaafilada yani bal warkoodana iisoo raadiya oo ay la soo noqdeen warka kan laakiin xadiid haabit oo saxiixu muslim ku yaal baa wuxuu sheegayaa basbas ninka la yidhaahda inuu ahaa daliilkii ama jaasuuskii nebiga calayhi salaatu wasalaam warkan u sheegayay si kastaba ha noqotee war lahubabaa yimi oo sheegaya ciidankaasi inuu soo dhow nabiga calayhi salaau wasalaam wuxuu markaasi la soo baxay ciidan gaadhaya saddex boqol iyo toban iyo sagaal meelahaas saa imaamu nawowi sharxiisa ku sheegaya saxiixu muslimka saasaa ku qoran baan rajaynaya riwaayadda bukhaarina waxay sheegaysaa bidca cashara wa alaamia saddex boqol iyo dhowr iyo toban saddex boqol iyo dhowr iyo toban ah saddexdaa boqol iyo dhowr iyo tobankaas boqol ka midii muhaajiriin bay ahaayeen inta kalena waa sida uu sheegay inta kalena ansaar bay ahaayeen waa sida riwaayadda zubayr ibnulcawaam ay sheegayso zubayr alcawaam oo ka mida nimankii xaadiray dagaalka ka joogay laakiin riwaayad kale oo saxaabi yari uu soo warinaya albura ibnu caazib oo abura ibnu caazibna nin dhallinyaro abuu ahaa oo kamuu mid ahayn nimankii beder xaadiray waxaabuu ka mid ahaa nimankii yaraanta daraaddeed loo celiyey ayuu ka mid ahaa bara ibnu caazib oo aan kuwa xaadiray ka mid ahayn isagu wuxuu sheegayaa muhaajiriintu yaziiduuna cala sitiin yani lixdan inay ka badnaayeenuun ansaartuna inta kale laba boqol iyo afartaneeyo ama yaziiduuna cala arbaciin waa boqol iyo afartaneeyo meelahaasi inay ahaayeen kutubta maraajicda rasmiga marka la eego asxaabta magaca badriga ah uu soo arooray waxay gaadhsiiyaan ilaa ugu badnaan saddex boqol iyo afartaneeyo ayay gaadhsiiyaan saddex boqol iyo afartan waxay u gaadhsiiyaan rag baa la isku khilaafsan yahay hebel bedri buu ahaye bedri ma ahayn laakiin waxay u badantu saddex boqol iyo dhowr iyo tobankaasi uun inay ahaayeen inta marka la tacyiininayo hebel iyo hebel marka la isku qabtaa labadiiba ay ku qoreen laakiin saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin ayay ahaayeen waxaa kaloo ka muuqata xataa nebigu alayhi salaatu wasalaam ciidan badsasho badan inaanu doonaynin xataa waxaa la yidhaahdaa waxa yimi magaalada inkastoo culammada qaarkoodna ay u daliishadaan cahdiga oofintiisii inay ahayd maalan xudayfa bnulyamaan iyo aabbihii oo soo hijroodoo dhexda maraya ayaa ciidankii quraysheed qabteen markaasay yidhahdeen maxamed baa ku socotaan xagaa ku socotaan maxamed soo maaha oo ma hijroonaysaan waan may magaalada madiinaan ku soconnaabay idhahdeen madiine ayaan ku soo soconnaa waa iska tawriyaysteen dabeetana waxay dhahen hadday idinka dhabto oo madiine ku socotaan waa idin sii daynaynaa laakiin ballan noo qaada inaydan la soo dagaalgeli doonin ciidanka inaydan soo raaci doonin ballan bay u qaadeen soo dagaalami mayna bay dhahdeen xadiiku saxiixu muslim ku yaallaa ballan bay u qaadeen inaanay soo dagaalamaynin dabeetana way sii daayeen labada nin waxay la kulmeen ciidankiioo nebigu diyaarsanayo saddex boqol iyo dhowr iyo tobankanoo soo baxaya bay la kulmeen waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo nimankii annaga wayna qabteen ballan bay naga qaadeen ah inaanan dagaalka soo raacin ee mujarad inaanu uun madiine u soconnay maxaanu yeellaa ballankaana waanu gallaya wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nafii lahum cahdahum ballankoodana waanu u oofinaynaa ilaahayna waa u tala saareen inaa iska taga labadii nin ballankay ka soo qaadeen way u oofiyeen ballanku waa shay ku adag islaamka walidaalika ba fuqahada muslimiinta qaar ka mida waxay tilmaamaan xataa haddaad maxbuusnimo lagu qabto bay idhahdeen gaalkaad qabtay dabeetna waxa lagu yidhi xoola isku furo waxaa tidhi xoolaan idiin keenaya inaad baxsato xaquma lihid bay idhahdaan hadhow marka lagu sii daayo tiradaa walba waa iska kaaya haysateene maxoolaa nugu lahaydeen maadaama aad ballan gashay bay leeyihiin ah xoolaan bixinaya waxa xaq lagugu leeya bay yidhahdeen inaad xoolaa keento cahdiga nabigu alayh salaatu wasalaam aad bu ugu adkaa qur-aankana de in badan ba aragteen waa ufulcahda ina alcahda kaana mas-uula ilaahay ku tilmaamayo bale waxaa la gaadhsiiya xad dunida maanta dawladaha iyo wax kan masaalix baa xukuma haddii ay aragto dawladdu waxaan inaan maslaxa ugu jirin ballankay gashay iyo waraqa ay saxeexdo waxoo dhan way dumisaa shariica nebigu calayh salaatu wasalaam xagga dambe aynu ku arki doonaa sulxu xudaybiya heshiis buu la gelayay gaalo heshiiska waxaa ka mid ahaa in muslimka soo baxsada la celiyo gaalka laakiin muslimka soo ridoobee gaalada u yimaada inaan la soo celin heshiiskii la qorayo la rabo in la qoro ayaa waxayse soo taageen in saxaabiyo ka soo baxsaday xabsi oo silsilada ku xidhan yihin oo raggii diintooda lagu dhibay ahaa ayaa ise soo taagay dabeetana odaygii heshiiska gelaya waa inankiisiina kane ayaa wuxuu yidhi kani waa waxa koowaad aan heshiiska kugula gelayo inaad teen celiso hortoo lagu dabaqo wuxuu nabigu yidhi iska noqo wuxuu ilaahay rasuulkiisiiyo ma waxay celinaysaa anigoo gaalo ka imi oo ka soo baxsado intaasoo dhan laygu haystay oo silsiladii saan igu xidhan tahay oo waxaanoo nabar igu yeelanoo saan uga soo baxsadaa lay celinaya lama aqbalina waa la celiyey watu cumar lahaa ilaa xad maalintaasi intuu cadhooday seeftaan lasoo dhinac galay buu yidhi anigoo seefteeda sita markaasaan is idhaahdaa buu yidhi isagoo heshiisna kuma jira bal muu seeftan intuu la boodo odaygan inuu madaxa ka jaraba heshiiska gelaya yacnii xad nebigu calayhi salaatu wasalaam heshiisyada uu galo sidoodun uu u fuliyaan waxba ka bixin heshiisku markaa ballanka waxaa la idhahdaa islaamka waa wax ku adag adag adag adag mana aha wax fudud qofka muslimkii hadduu ballan galo waa inuu ballanka sidiisa u oofiya walidaalika buu saxaabada tan xudayfa bnulyman iyo aabbihii oo ulema ku raacnaabu wuxuu yidhi maya nafii lahum cahdahum ballankoodaan u fulinayaa buu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam iyagana ilahay baan tala saaranaya iska taga n waxaa la yidhaahdaa waktiga kan waxa isku dayay xataa niman mushrikiinta ka mid a markay maqleen dee xoolaa lasoo dhacayaabaa nin geesi ahaa baa la ydhaha dagaalka caan ku ahaa ayaa yidhi tolkay baan raacaya waa la dagaal gelaya waa la weerar tegaya asaartan badh baa saartan nabiga la socota alayh salaatu wasalaam ba isku tolyihin laakiin waa kala diin marka wuxuu leeyahy tolkaymar hadday weerar gelayaan ana weerarkan raacaya wuu diiday nebigu waar aniga waxba gargaarsan maayo iga tag buu ku yidhi wuu ku celceliye wuu diiday inaad islaamto mooyaane nin raaci maysid baa layidhi dabeetana wuu islaamo saasuu isna ku raacay uu bedri ku noqdo uu saxaabadii ku soo raacay muslimiinta meeshaad soo dagaal tagtay waxaa la yidhaahdaa toddobaatan awr ayay wateen oo isaga daadegayeen toddobaatanka awr ay wateen sida ibnu isxaaq uu soo aroriyo waxaa la yidhaha abulubaaba iyo caliy bn abi aalib iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam hal mida ayay u kala degayeen hal mida ayay u kala degayeen saddex saddex meelahaas baa dee awrkiiba qof markaa kolba xilliba ayay noqonaysaa xilligii qofkani fuulayey adhow buu ka daadegaya ka kala fuulaya adhow buu ka daadegaya ka kala fuulaya abulawaabiya cali bn abi aalib markaa waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo annagu waa ka maaranaay adigu fuul waxay sidaan ilaahay rasuulkiisu daha fuulo idinku waxba rasuulka ilaahay la qaybsanina awre nebigu calayh salaatu wasalaam awrka isagoo ha fuulo idinkuna ha lugayseen waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow adaanu kuu dayna adigu fuul waa ka xadiidka musnadu imaamu axmed ku qoran ee darajadiisa ugu yaraan ay xasantahy haddaanay saxiixba noqonin waa ka nebigu leh alayh salaatu wasalaam maa antuma biaqwa minii walaa ana biaqnaa can اljri minkuma wuxuu ku yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam war labadiinu horta igama xoog badnidin buu yidhi midda kalena ajarkana idinkama maarmo yani meesha aakhira la wada raadcaynaya adduunya raadcays meeshan ma jira buu nebigu ley alayh salaatu wasalaam haddaad rabtaan inaan anugu fuushanaado idinkuo ajarka heshaan anna ajarkaas weeyaan kaan buu nebigu leeya alayh salaatu wasalaam marka ajarkana idinkama maarmo oo anna ajar ka tegi maayo idinkuna igama xoog badnidin buu nebigu leeya alayh salaatu wasalaam yacni waxay tani tilmaamaysaa mujtamaca marka ay dareemaan qaa'idka iyo askarigu inay isku si wax u qaadanayaan inaan hunguri la kala badnayn inaan cidina cid tuhmaynin waxa fududaanaysa inay daacadu badato isaqbalkaiyo kala dambayntu inay badataan in ninka madaxdii uu noqdo qof la aamini karo oo maadaama uu arkayo askarigiisii inuu la naf qaybsanayo oo nin waliba maca jananka ciidanka wata maca madaxweynuhu inuu markiisa fuulayo dadka una markooda ay fuulayaan oon qofna qof wax ka badsanaynin waxay taas keenaysaa dadku isku xidhnaantooda iyo inay dareemaan waxa kan in ilaahay dartii loo wada wado oo qofku markaa isla adduunyo ka dheeraado markuu arko de kii u madaxda ahaba ilaahay rasuulkiisii oole awrka fuuli maayo idinku markiina fuula wuxuu dareemaya qofkani inaan meeshan ciddan kalehi jirin in janno la wada raadinayo idan isaguna awrfuulka waxba moodi maayo iyo haddii hantiyo dhammi dhaafta waxba moodi maayo walidalik baa ilaahay rususha markuu soo diraba rasuul walba waxa koowaad ee la yidhaahda iska fayd waxaa ka mid a ah. tuhmada ah inaanu meeshan dhaqaale ka rabin ma slm alayhi min jri buu rasuulbly rasuul kasta marka lasoo diro waxa weedhuhu dadka ku leeya waxaa ka mida wamaa asalkum alayhi min ajr wax hantiya iyo awoodaan xoolaan idinkuma doonayo qadiyadda tan xoole idinkama doonayo marka ay dadka kale dadka waxwadale markaa markuu qof dareemo inta kalena inaanay dhaqaalo doonin xataa isaga haddii hunguri markii hore waday isna waa ka tanaasulaya iskaga tegaya walidaalika bay saxaabadu waxay u ahaayeen dad aan hunguri adduun aanu haynin markay arkeen rasuulkoodii hogaaminayay mowqifka uu ka taagan yahay calayhi salaatu wasalaam adduunyo ayay iyaguna adduunyo meel iska dhigeen dhallinyaro maahayn rasuulku markuu caynkan lahaa konton iyo shan jir buu ahaa markuu leeyahay igama xoog badnidin awrkana calina waa imise jir waa nin yaroo aan labaatan kuu buuxsamin bay u badanta yacni hadduu u bato bato waa nin uun islaamku markuu soo degay waa ladhah ma sideed jir buha ma toban jir buha iyo saddex iyo tobankii sane maka waxaa laga yaabaa iminka inuu saddex iyo labaatan jir meelahaasi ama afar iyo labaatan shan yani waxun shan iyo labaatan jir ka yar marka caloo shan iyo labaatan ka yar ayaa raba nebigoo shan iyo konton maraya inuu yidhaahdo anigu markayga adigu fuul markaasuu nebiguna leeya igamana xoog badnid ajarkana idinkama kama ani ahi ana kama maarmo ajarkae idaaya markaygana na fuulayahay waxaa la yidhaahdaa culammaai taarikh say sheegayaan ibnu isxaaq baa kusoo arooraya biduuni sanade magaalada wuxuu madax uga sii dhigay baa la yidhaha cabdilaahi ibnu mumaktuum inuu dadka salaada sii tukiyo oo nin indhoola ahaa dabeetana markuu marayay baa la ydhaha alrawxaa meel la ydhaahdo madiina afartan mayl u jirta ayuu haddana dib wuxuu usoo diray abaalubaaba oo uu yidhi magaaladii madax ka noqo amiir inuu magaalada u noqdo ninkaa horena waa la yidhi dadka salaada tuki taanina waxay caddaynaysaa way culammadu idhaahdaan deegaanku inaanu madax marnaba ka maarmin mujtamacu yani madax la'aan inaanu noolaan karin walow safar ha ku jiro ama dagaal ha ku jiro ama nabad ha ku jiro ama xarbi ha ku jiro wuxuu doonaya ku jire in loo baahan yahay mujtamacu mar kastaba inuu kala dambayn yeesho abu sufyaanna war baa gaadhay dhanka kale markaynu eegno muslimiinta iyo ciidankoodii markaynu intaa ku dhaafno abu sufyaanna war baa gaadhay odhanaya in lagu soo baxay oo muslimiintii oo ciidan inay ku soo baxeen abi sufyaan markaa ariiq kale ayuu maray baa la yidhi isaguna nin la yidhaahdo damdam ibnu camr alkhifaari na wuu kirayst wuxuu u kiraystay inuu quraysh u wargeeyo inuu quraysh u wargeeyo culamaai taariikh riwaayaad badan oo aan xoog badan lahayn bay soo arooriyaan oo masaa'ilkan ku saabsan waxay sheegaan ninka kan abu sufyaani ciidanka inuu hor soconayo kolba uu isagoo eegayey inuu cid dirayey inuu ariiqa aamini waayeyoo dabeetana u sahnaha dabeetana nin inuu ku soo baxay meel jooga oo labada qoloba heshiis uu ka dhexeeyey saxaabada iyo qurayshba heshiiska qoladan muwaadacaadka iyo xilfiga lala galay ka mid ahaa ninkii inuu ku yidhi warina waxaad qoonsato meelaha maku aragtay may cidna maan arag buu yidhi ceelkaasaa laba nin awrtoodii intay joojisteen weel ka dhaansadeenoo ka cabeenoo ka tageen abu sufyaan waxay idhahdaan nin aad u maskax badan buu ahaa uu soo cararay meeshii buu yimi wuxuu eegay bay idhaahdaan awrtii meesha fadhiisatay saaladeedii ayuu burburiyey bay idhaahdaan saaladii buu laftimireed ka dhexelay bay idhaahdaan markaasuu wuxuu yidhi tani waa lacalaa'ifu madiina waa awrtii madiine buu yidhi madiinaha xoolaheeda loo dhiga laftimareedkiiyo waxa kan awr daaqday ayuu ka dareemaya inaanay awrtii dadka reerbaadiya eeda iska daaqaysay dhirta qura inaanay ahayn buu dareemaa baa la idhahdaa calaa kulli xaal waa qisaska ay wariyaan asxaabu siira si kasta ha noqotuuna ninka kani wuxuu helay uun war sheegaya inaanay jidkani aamin ahayn dabeetna jidkii wuu gooyey oo wuxuu u wareegay badda xaggeeda bahrilaxmarka dhinaciisa badda cas dhinaceeda wada ah ayuu u tallaabay inuu madiinaba xaggaa ka wada maro oo uu dhinacaasi ka wareego ayuu ku tashaday wuxuu kaloo diray ninkaasi damdam ibnu camr la yidhaahdo alkhifaariga ah waxaanuu diray ninkaasi quraysh u tagoo waxaad tidhaahdaa xoolihiinni haddaad difaacanaysaan kaalayoo difaacda ibnu cabaas iyo curwa ibnu zubayr baana waxay sheegaan islaantii caatika bintu cabdilmualib la odhan jiray nebiga eeddaw ahaydna waxaa la ydhaha way riyoota waxay ku riyootay Ehm, quraysh oo nin istinfaar uu weydiisanayo war soo yaacay uu leeyahay oo dabeetana dhagax weyn uu kaga soo turay jabal abuqubays buurta dhinacan ka xigta oo dhagaxii intuu burburay magaalada maka uu galay oo guri kasta uu wax ka dumiyey oo kale ehm, waxaana yidhahdaan riyadaasi waaba sababta isku qabteen baa la yidhahdaa cabbaas iyo abijahl baaba dhibi ku kala dhex mari gaadhay baa la yidhahdaa ilaa iyo uu ka yimi laakiin isnaadka ay qadiyadaas kusoo arortay waa isnaad iska daciifo waayo waa mursal laakiin eh, dee mursalkaa daciife sanadka intiisa kale waa xasan bay idhahdaan ibnu isxaaq ilaa iyo raggaa irsaaliyiinta laga gaadhsiinayo labada mursal haddii laisu geeyo ma isxoojinayaanna dee waa la tilmaamaa haddii meelahay ka soo kala baxeen ay kala gedisan yihin si kasta ha noqotee waxaa la idhaahdaa ninkii damdam ahaaba magaalada yimi culamaai taariikh waxay sheegaan damdam qaab u naxdin badan bay soo arooriyaan iyaduna oo ah magaalada markuu soo gelayay awrkiibuu kooraa xagga kale u rogay oo sanka soo jaray oo maradu iska soo tuuray oo yacni balaayasheeg ninunu ah si bidhaantiisu ay u tilmaamto uun hayaayda iyo tollaaya iyo ka kacayda isagoo rooraya markaasi oo qaylinayo noocaasoo kaleu soo galay oo leh allatiima allatiima allatiima leh le allatiimadu waa xoolahan sida tiibka iyo waxaasi yacni tijaaradiinii war soo gaadha isagoo leh ayuu soo galay quraysh warka kani saaciqa buu ku noqday markaa waray qaadan kari waayaan waayo hore way u ogaayeen in dariiqa loo yaro galgala iyo warara caynkaasi iyo de munaawashaad iyo rooleebab laysku turturiyo waxaasiy laakiin de ma isalahaynba muslimiintu xoog intay ku soo baxaan bay xoolihiina qaadi doonaan kumay talagelin midda kale xoolaha kani waxay ahaayeen baa la ydhaha xoole aad u tiro badan leh oo nidaamkoodii ribowiga marka lagu dhaqo waxaa la dhaha dee haddii la ydhaha konton kun oo diinaar buu siday dee faa'iidadiisuna konton kun kama yaraanaysa ugu yaraan waa boqol kun oo diilar waa dhowr boqol oo kun oo kiilo oo dahaba waxay u arkayaan inay khasaare aad u badan tahay quraysh markaa waxay isku urursatay inay xoolaha kan dhiciso quraysh waxay isugu tagtay xoolahan sidae u dhacsan lahayd inay samayso ciidan iyo rag iyo hub iyo waxay haysay oo dhan waisu keentay waxay kaloo u aragtay arintan inay tahay yani isla iyo sharafteed iyo karaamadeed meel lagaga dhacayo in kooxdii yarayd ay magaalada ku dhibeen ee yaacday ee baxsiga ku baxsatay qurayshba tijaaradeedii ugu waaweyneyd inay qoladaasi hunguraysaa inay u tahay markaa nimanka kan yani wax la dulaysanayoo kale quraysh dulaysi la dulaysanayoo kaleba u arkeen inta aanay kaba fakerin qadiyadda tijaariga ah oo ah yanii xoolaha intaan leega la dhacayaba intaanay qiimaynba waxay u arkeenba meelka dhac weyn inay ku tahay sharaftidii quraysheed in maanta waxeedii la boobo saasi daraaddeed bay waxay cid haysatay oo dhan bay soo ururisay waxay yidhaahdaan ninka xataa dib isu yaro dhiga ama shiraaaa odayada qurasheedba tagoo la canaanto yani waa lagu qasba dagaalka in loo baxo rawaayadka saxiixi waxay ku arooreenna ciidan kun gaadhaya inay ku baxeen ibnu isxaaq biduuni sanad isagu wuxuu ku saaraa sagaal boqol iyo konton nin meelahaasi inay ahaayeen laakiin waxaa la yidhahaa ciidan kun gaadhaya way ahaayeen bale culamada taarikh qaar ka mida ah waxay soo saaraan ilaa kun iyo saddex boqol inay marka hore ay soo baxayeen ahaayeen si kastaba ha noqotee ciidanka si loo macnawiyaadkiisa loo xoojiyo loo dhiirigeliyo ciidan qura lama saarin ee xataa waxaa la soo saaray baa la idhaahdaa dumarkii heesi jiray iyo kuwii durbaanka garaaci jiray iyo wixii oo dhan ayaa la soo kaxeeyo iyadoo durbaanka la tumanayo oo la heesayo ayaa laysu soo baxay baa la idhahdaa waxay idhaahdaan si ciidanka loo dagaalgeliyo aan loogu baahan kharash xataa maalgelinteeda waxa qaatay bay idhaahdaan nimankaasi quraysh odayadeedii waaweynaabaa maalgelinteeda qaadato maalina sagaal neef uqasha maalina toban neef uqasha laakiin ciidankaasi markuu dhexda marayay baa la yidhaahdaa ayuu abu sufyaan haddana war kala soo diray oo uu leeyahay badbaadayo xoolihii waan baxsiiye ha la celiyo ciidanka dabeetana warkii baa yimi waxaa la yidhi ha la celiyo ciidanka abujahl baa diiday wuxuu hi may may may sharaftideediiba waa dhimatay iyadoo intaanu tagno aanu jabinno oo ku geel qalanno oo habluu noogu heesaan oo warkayaga carabi gaadho warkayagu carab meel kasta uu gaadho mooyaane noqosha naga dheer buu yidhi waxaa la yidhahdaa alaknas ibnu shariiq nin la yidhahdaa yidhi warisani si maaha ciidanka hala celiyo waa la diiday markii la diiday isagu wuxuu yidhi tolkii reer banu zahra wuxuu yidhi reer banu zuhra inay celiya buu yidhi anigu ninka la dagaalgeli maaye ilaa saddex boqoloo nin ciidan ah ayuu ninkaasi dib ula noqday baa la idhaahdaa kunkii ciidanku dhadhawaada unbaa meesha tan soo socday ninkani wuxuu yidhi annaga dantaydu waxayd inaanu xoolahayga ilaashano xoolahaygan hadday noo badbaadeen dagaal uma baahnin ee waa noqonayna reerkan xaliif buu weliba lahaabay kusii tilmaamaan laakiin maalintaa wixii ka dambeeyey baa laydhahaa magac iyo maamuus buu ku yeeshay oo taladiisa dambe lama diidin waayo qorayshisay u jabtay iyo iyo suu tolkii meesha uga badbaadiyey ayaa laba isyeelanaya waaye noqday marka waxaa laydhahaa reer banu zahra waxyaabahay ku caanka ahayeen beder ninkagama dhiman baa layidhi iyagu raggoodii oo dhamme way kala noqdeen sidii buu ciidankii ku soo waday abijahal habaarqaba ahaa weliba abijahal meeshii markuu soo degay wiilashii uu biyaha usoo dirtay dhaanka ciday usoo dirtay khadamka ciddii u ahayd qaar ka midana muslimiintaabaa gacanta ku dhigay oo weydiiyey waa kuway garaacayeen markay runta u sheegaanna way garaacaan markay beenta u sheegaanna way daayaan oo nebigu kulaa waan iska daayay markii dambe uu weydiiyey ciidanka iyo tiradiisa musnadu imaamu axmed xadiiska saxiixa ku soo aroray ee isnaadka saxiixa ah waa la weydiiyey waxay u sheegeen maalina in toban la qalo maalina sagaal neef la qalo dabeetana nebigu markaa wuxuu yidhi alqowmu alf kullu juzuur kulla jazuurin limaah wa tabacaha waa ilaa kun nin markaa mar haddii maalina toban la qasho neefkii geele wanaagsane waa boqolbaa ciidanka lagu wadi karayahay muslimiintii warka ah qoladan la qabtay waxay sheegtay quraysh ciidankeediina inuu halkan soo socdo awrtiina iyo geelina inay de baxsadeen abu sufyaan kaxeeyey laakiin lagama rumaysino muslimiintu waxay jecleed inay yidhaahdaan waxaanu abu sufyaan baanu ka nimi iyo ciidan inay sheegaan may rabina waxay islahaayeen dee waa sahankii xoolaha dabeetana waa ka qur-aanku mas'aladaa sawiraya kama akhrajaka rabuka min beytika bilxaq وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم بإلهي ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يعني inay muslimiinta qaar ka midi jeclaayeen un qaafilada yara xoolaha inay la kulmaane dee kumay soo talagelin ilaa ciidan kunina inay la dagaalamaan waxaa kaloo meesha yaalla iyaguna baycadii aynu hore u soo maray ansaartu ay nebiga la gashay calayhi salaatu wasalaam waxay ku salaysnayd inay magaalada nebiga ku ilaaliyaan laakiin dee debadda haddii loo baxay iyo halkaasi kumay bunuuddeeda kumay jirin khaarij almadiina sidaa awgeed baa waxaa la idhahaa ciidamadii yaraaye hore ee beder ka horreeye gaade uu nebigu dirayo o dhami muhaajiriin bay ahaan jireen oo qoladan uu quraysh u dira ee inay ciidamadoodi iyo waxooda laga horgeynayo o dhami muhaajiriin bay ahayd haatanna waa ciidan tiro badan baa meesha maraya oo ansaari u tiro badantay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ogaaday in abu sufyaan iyo xoolihiisii tageen waxa la ishayaano ay tahay quraysh iyo ciidankeedii ciidankan wuxuu ku soo kaxeeyeyna inay ahayd quraysh xoolaheeda in lasoo qabto arrinkiina in wax iska beddeleen ayuu nebigu wuxuu la shiray markaa saxaabadii ashiiruu calaya ashiiruu calaya buu ku celiyey hadaynu qaadano riwaayada khabarka ibnu isxaaq ee sanadka saxiixa ku soo aroray wuxuu leeyahy dadkii buu nebigu la tashaday calayhi salaatu wasalaam dabeetana abubakr sidiiq baa hadlay si fiican buu u hadlay dabeetana cumar baa hadlay si fiican buu u hadlay dabeetana waxaa hadlay haddana miqdaad ibnu camar isna waa muhaajir saddexaad wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ku soco waxa u alle ku in sha allah waan halkaa habari ka bilowna wallahu aclam wabilahi towfiiq